madaxweynaha dowladda uganda yuweri museveni ayaa cadaadis xoog leh waxa uu kala kulmayaa xubno ka tirsan baarlamaanka dalkiisa kuwaas oo dalbanaya in sida ugu dhaqsiyaha badan askarta uganda soomaaliya ka joogta iyo kuwa kale ee ka jooga koonfurta suudaan dalkooda dib loogu daadgureeyo hogaamiyaha xildhibaanada mucaaradka wafulo oguto ayaa asigoo baarlamaanka ka hadlayay waxa uu sheegay in joogitaanka ciidamadooda ee dalalka koonfurta suudan iyo soomaaliya ay wax u dhimayso ammaanka dalka uganda waxa uu museveni ka codsaday in xilli go-aan uu u qabto wakhtiga ciidamada u b d f amaba ciidamadii difaaca dalka uganda ay ka laabanayaan gudaha soomaaliya u malaymayo in loo baahan yahay in ciidamadeennu ay sii joogaan soomaaliya waayo haatan waxa ay tababareen ciidamo soomaali ah oo ku filan in ay dalkooda difaacdaan haddii aanay soomaalidu doonayn in ay iyagu dagaalamaan marka wax micno ah ma samayn karto in ciidankeennu ay muddo dheer sii joogaan soomaaliya oo laga yaabo in loo arko nuuc ka mida ah ciidamo dalkaas qabsaday ayuu yidhi hogaamiyaha xildhibaanada mucaaradka ka tirsan ee baarlamaanka uganda wafulo oguto waxa uu si kulul u naqdiyey khudbad uu madaxweyne yoweri museveni dhowaan kaga hadlay waxa uu ugu yeeray waxqabadka nabad ilaaliyaasha uganda ee jooga dalalka soomaaliya iyo koonfurta suudan dhinaca kale afhayeenka ciidamada uganda cornel badi akunda oo horeyna uu ahaa afhayeenka ciidamada shisheeye ee soomaaliya jooga ayaa isagoo u warramayey wargeyska demonator la yidhaahdo ku eedeeyey mucaaradka inay siyaasadaynayaan ciidamada howlgallada u jooga soomaaliya iyo koonfurta suudaan askarta uganda ayaa kumanaan ka mid ah waxa ay joogaan dalka soomaaliya waxaana qaybtoodii koowaad timid sanadkii laba kun iyo toddobadii horaantiisii ilaa iyo xilligaasna waxa ay dhibaatooyin ku hayeen shacabka soomaaliyeed waxaa jira dagaalo badan oo mujaahidiinta soomaaliya iyagaa dhex maray waxaana laga laayay askar aad u tiro badan